Hmm. Hmm. waxay kaga jawaabayaan maaddadan eh, shirkigu qur'aanka waa ku soo arooray mawaadic badan baanu kaga yimi nakirada siyaaqu shardiguna halkanoo keliya kuma dhicin inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljannata wa ma'waahu annaar halkaabaa nakira fi siyaaqi sharti ma tal ma tal ماذا إشراك مين مصدر مصدر صريح ولا مؤول إشكال هاي ها وفعل دعي في سياق الشرطي ficilka dhacay siyaaqu shardiguna wuxuu faa'iideeyaa cumuumka waxay ka dhigan tahay nakiro siyaaqu shardi dhacday ya marka adawaatu laga eegaayo adawaatul cumuumka waa lagu daray wanaxwu laa sharibtu aw in shariba wattafaquu in masdarun qad juliba marka saaxulmaraaq odhanay laa sharibtu iyo in shariba waxa weye oo ficilka nafyigu galay iyo ficilka adaatu shardigu galay waayo masdarku wuxuu ku jiraa fii dimni alficli ficilku wuxuu faa'iideeyaa macno masdar iyo zaman oo isku lamaana marka dalaalada xadasku meeshay ku jirtaa waalficlu maa dalla calaa zamaani wa masdarin dalaalata iqtiraani ficilku waa wixii masdar iyo zaman isku lamaan ku tusiya marka masdarku waa ku guda jira saas aawadeed zajaaji waxauu yidhi naxwiintu waxay ku ijmaaceen ana alafcaala nakiraat ficilladu inay nakiraad yihiin idan maaddada ishraak ee ku soo arooray qur'aanka ee la itlaaqaayo haaliban waxay u soo aroortay mawdica laysku khilaafay mooyaane iyadoo akbar looga jeeda marka curfu shaarica nusuusta qur'aanka ah sida ugu timi waciidada ku xidhan ishraaga akbar baa u haalib ahaa haddii suuro laysku khilaafo bilacami alaklab baa la haleeshiye ta kale halkan waxaa la yidhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa culammada qaarkoodna kabaa'irta xataa shirkul asqarkay geliyaan alkabaa'ir waxay geliyaan bacdu ahli cilmi nooca shirku asqarka inay soo geliyaan wa sababtay u yidhaahdeen nusuusaha ku soo arooray kufriga ama gaalada ku soo arooray nasiib bay ku leeyihiin cusaadda muslimiintu say nasiib ugu yeesheen waxay nasiib ugu yeesheen markaysa markaa inay tilmaamayaan juz ka mida shucabkii kufriga wax ka mida inay la yimaadeen marka sida shucabkii ile iimaanku siduu shucab u leeyahay kufriguna shucab u leeyahy shucabkii kufriga wax ka mida markay la yimaadeen dee shucabkii yacni waciidka ka dhalanayayna yacni markaa shucbo ka mida wayna yeeshaan alkhadbu sahlun calaa kulli xaal waxaa laysku waafaqsan yahay inuu naar ku waarayn ruuxa markaa shirkul asqar ku dhintaa laakiin taxta almashii'a ma yahay mise ma aha weeye markaysaa khilaafka culammadu ay isku khilaafsan yihiin culammada waxay yidhahda kollay shirkul asqarka ilaahay dhaafi maayo ee ilaaba ilaa waa in lagu soo cadaabaa dabeedna laga soo saaraa ma badna aksarka culammadu sida kaley maraan taxta almashii'a ay geliyaan waa sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen wey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin mowduucaynu ku soo jiray wuxuu ahaa mowduuca ku saabsan nawaaqid alislaam alcashara marka waxaynu joognaa annaaqid alkhaamis qala almusanifu raximahu llah alkhamisu man abgada shayئa mima jaءa bih alrasuulu sala allahu alayh wasalam walow camila bihi kafara ijmaca sheekha musanifka ahi waxa uu yidhi raximahu allahu tacaala alkhaamisu shayga shanaad ee islaamnimada burinayaa man abgada shayئa mima jaءa bihi alrasuulu sala allahu aleyh wasalam man abqada kii naca ee necbaada shay-an mima ja'a bihi alrasuulu sala allahu alayh wasalam wax ka mida wuxuu rasuulku calayhi asalaatu wasalaam uu la yimi walow camila bihi haba ku camal falabe e kafara waa gaaloobay ijmaacan xaal laysku waafaqsan yahay gaalnimadiisa ayuu gaaloobay waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah uu yidhi dalika biannahum karihuu maa anzala allahu faaxbata acmaalahum daalika kaas oo gaalowga ay gaaloobeen iyo camalkooda buritaanka la buriyey iyo halaagga u sugnaadayba madkuurkaa la soo sheegay biannahum karihuu wuxuu ku dhacay biannahum bisaabi annahum sababta inay iyagu karihuu naceen maa anzala allaahu kuwa allah soo dejiyey inay naceen oo karaahiyaysteen oo necbaadeen fa axbata dabeedna uu buriyey ilaahay acmaalahum camalladoodii uu buriyey camalladooda waxa loo buriyeyna waxay tahay waa kurhiga ama nacaybka ay necbaadeen waxa allah soo dejiyey nicista ay naceen ayaa markaa camalkooda burisay oo sababtay inuu camalkooda buro naaqidka uu halkan sheekhu ku keenay waa waadix macnihiisuna waa cad wuxuuna sheekhu tilmaamay wax kasta uu rasuulku la yimi sala allahu calayhi wasalam wax ka mid a ah haddii la necbaado la naco in lagu gaaloobaayo walow haba lagu camal falo iyadoo shaygii la samaynayo lala imanaayo haddana haddii la necbaado albuqdu waalkaraahiya nacayb lala yimaado la neceb yahay waxay noqonaysaa arrin gaalnimo ah in arrinkaasi gaalnimo yahayna waa laga qaadanayaa aayadda sheikhuna wuxuu u deliishaday laba deliil addaliilu alawal huwa alijmaac oo waxau yidhi ka fara ijmaaca ijmaacuna waa xuja sharciya nusakha makhduudka ah in badan baa qoraysa ijmaaca qadarkaas laakiin nuskhooyinka qaarkood buu ka dhacay sheegista ijmaaca la sheegaya marka laba deliil buu u deliishaday deliilka koowaad waa ijmaaca walijmaacu xujatun sharciya ijmaacuna waa xujo sharciya wey xujo sharciya weeyaan deliilka labaad waxa weeyaan aayadda qur'aankaa buu u deliishaday dalika biannahum karihuu maa anzala allahu faaxbata acmaalahum marka daliil min alqur'aan iyo daliil ijmaacah labadaa daliil buu deliishaday aayadda siduu uga deliishaday aayadda wuxuu uga deliishanayaa marka hore aayadda waxaa ka horraysa aayad kale oo allah uu yidhi waaladiina kafaruu fatacsan lahum wa adalla acmaalahum kuwii gaaloobay yacni halaaka ayaa u sugnaaday way halaagsamayaan halaag bay halaagsamayaan camalkoodana waa buriyey oo waa lumiyey bilaa camal bay noqonayan camalkooda eber inay gaaloobeen halaagna u sugnaaday camalkooduna burayaana waxay ku dhacday sababta inay karaahiyaysteen kuwa allah soo dejiyey marka arrinka sababay gaalnimadooda iyo halaaggaba sababay wuxuu noqonayaa arrin lagu gaaloobayo kufrigooda iyo halaagooda iyo camal burkoodaba waxa sababay bisababi annahum karihuu maa anzala allah ila daalikadu waxay u dhacaysaa mushaarku aayadda hore waxaa lagu soo sheegay u dhacaysa ishaaradu taasay ku dhacaysa madkuur baynay markaa ugu dhacaysaa kaa la soo sheegayna waxa weeye waa kaa aayadda hore ka sugan marka waxa gaalnimadooda iyo halaagoodaba sababay waxay noqonaysaa gaalnimay noqonaysa wax lagu gaaloobaayo idan waxaa soo baxaysaa kurhu maa anzala allah wuxuu allah soo dejiyey in la karaahiyaysto la naco la necbaadaa inay gaalnimo tahay weji labaad waa looga deliishanayaa wejiga labaad ee looga daliishanaya waxay tahay markuu allah yidhi daalika biannahum karihuu maa anzala allaahu waxaa laga daba keenay fa axbata acmaalahum fa baa la geliyey marka waxaa laga qaadanayaa yacnii karaahiyada ay karaahiyaysteen ee necbaadeen kuwa allah soo dejiyey inuu sababay camalkooda in la buriyo ba'da biannahum ku jirtaana waa baa'u sababiya saas aawadeed aayaddu waa caddahay macnaha markaa laga daliishanaya waa caddihi camallada laftooda acmaalahum waa isim jamac ah waa jamcu tagsiid camal acmaal waxaana loo idaafeeyey macrifo qaacidada usuulkuna waxay tahay haddii isim ama mufrada ha ahaado ama jamca ha ahaadee loo idaafeeyo shay mucarafa oo macrifo ah wuxuu faa'iidaynayaa cumuum buu faa'iidaynayaa almudaafu cumuum buu faa'iidaynayaa wa in tacudduu nicmata allaahi laa tuxsuuha haddaad istidhaahdaan tiriya nicmooyinka ilaahay ma koobaysaan hal nicmo miyaa loo jeedaa maya waxaa loo jeedaa nicamka ilaahay oo dhan baa loo jeedaa waa nicamullaah jamiican cumuumka xaggee laga qaatay waxaa laga qaatay idaafada loo idaafeeyey macrifada loo idaafeeyaa laga qaatay wax camalkoo dhan wada buriya gaallimaa jirtaa dunuubta qaarkood waxay burin karaan camal acmaasha ka mida laakiin acmaasha dhammaan ma wada burin karaan masalan riyaaga ama istusku wuxuu buriyaa camalku galay manniga iyo dhibaatooyinka iyo markaa waxa waxaweye tarsheegadka iyo niqiddu waxay burisaa sadaqaddii yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa marka shay acmaasha ka mida ayaa dunuubta qaarkood ay burin karaan riyaagu camalku galay istusku camalku galay buu burinayaa laakiin acmaasha ma wada burina wax camalkoo dhan wada buriya waxaa jira gaalnimadaa jirta markaa saas aawadeed fa axbata acmaalahum maadaama la yidhi camalkoodii oo dhan ayuu markaa buriyey waxaa laga qaadanaya arrinkaas inuu gaalnimo yahay ayaa laga qaadanaya dalaa'isha kale loo deliishanaya waxaa ka mid ah qowluhu tacaala dalika biannahum ittabacuu maa askhata allaha wa karihuu ridwaanahu faaxbata acmaalahum yacni waxay raaceen wax allah kaga cadhaysiinaya waxaynay naceen raallihaanshaha ilaahay wuxuu allah kaga raalli noqonayeyna waa naceen markaasaa ilaahay buriyey camalladoodii allah wuxuu yidhi am yaquuluuna bihi jinnah bal jaa'ahum bilxaqi wa akharuhum lilxaqi kaarihuun gaalada iyadoo la sheegaayo allah wuxuu sheegay inay xaqa karaahiyaysanayaan munaafiqiinta laftooduna waa karaahiyaysanayaan oo iyagana saa waa laga sheegay oo allah waxa uu yidhi wma manacahum an tuqbla minhm nafaqaathm ila anahm kafaruu biاllahi wbrasuulih wla ya'tuuna aلsalaaةa ila whm kusaala wla yunfiquuna ila whm kaarihuun ma diidin inay waxay baxsanayaan munaafiqiinta laga aqbalo mooyaane gaalowgay allah iyo rasuulkiisa ka gaaloobeen ayaa diiday in laga aqbalo waxay baxsanayaan waayo can kurhin bay ku bixin jireen karaahiye iyo nacayb iyo indha isku qabad ayaa iyagoo necab ay ku bixin jireen walaa ya'tuuna asalaata ila wahum kusaala walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun salaadda ma imanayaan iyagoo yacni marka caajisa mooyaane oo wahsanaya mooyaane waan wax nashaad iyo firinfircooni ah aanu lahayn unbay salaadda imanayaan munaafiqiintu walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun waxma bixinayaan iyagoo karaahiyaysanayoo nacaya mooyaane si kalena wax kuma bixinayaan waa munaafiqiin wuxuu kaloo allah munaafiqiinta ka yidhi farixa almukhallafuuna bimaqcadihim khilaafa rasuuli illahi wa karihuu an yujaahiduu biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili illaah dalaa'ishaa dhammaanteed waxay tilmaamaysaa oo ay caddaynaysaa ruuxa naca waxa allah soo dejiyey wax ka mida oo necbaada walow haba ku camal falee inuu noqonayo gaal inuu noqonayo marka kuriga la nacayo waxa uu allah soo dejiyey wax ka mida la nacayo la necbaanayaa walow haba lagu camal falee waa kufrun akbaru muxbitun lilcamali kullihi bilijmaac waa kufri akbara oo camalka dhammaantii burinaaya layskuna waafaqsan yahay inuu gaalnimo noqonayo oo gaalnimo yahay walow haba ahaado qofka markaa karaahiyada iyo buqdigaasi ka dhacayaan ruux tukanaya oo soomaya oo salaadaya oo sako bixinaya haba noqdee wuxuu noqonayaa inuu markaa shay naaqid ah oo islaamnimadiisii burinaysa inuu markaa ku sugan yahay hadduu haddaba ku dhawaaqo oo kurhigaa wax caddaynaya uu la yimaado uu ku dhawaaqo inuu gaal yahaa lagu xukumayaa oo milladda ka baxo murtad yahay hadduu qarsado isagoo nacaybkii iyo necbaanshihii qalbigiisa ku jiro aanu cid u muujin wuxuu noqonayaa nifaaq ictiqaadi ah nifaaqii akbarka ahaa ee ictiqaadiga ahaa ee qofka markaa naarta ku waarinayay ee dabaqadda hoose ee naarta uu ku gelaayey kuna waaraayey ayuu ka mid noqonaya ashaykhu alimaam oo musanifka kitaabka ah muxamed ibni cabdilwahaab raximah ullah markuu nifaaqa ka hadlaayey wuxuu yidhi wa ama annifaaqu fahuwa nawcaan nifaaqun ictiqaadiyun wa nifaaqun camaliyun munaafaqnimadu waxay u qaybsantaa laba qaybood waa mid camali ah iyo mid ictiqaadi ah faama alictiqaadiyu fa huwa sittatu anwaac nifaaqa ictiqaadiga miyaa lix nooc buu u qaybsamaa takdiibu rasuuli sala allahu alayh wasalam aw takdiibu bacdi maa ja'a bihi arasuulu sala allahu alayh wasalam ka koowaad waxau yahay rasuulka in la beeniyo in la qarsado qalbiga lagu qarsana beenin la beeninaayo ama wax rasuulku la yimi wax ka mida beenin la beeninaayo in qalbiga lagu qarsado waan la muujin waa laba aw bugdu rasuuli sala allahu alayh wasalam aw bugdu maa ja'a bihi rasuulu sala allahu alayh wasalam nacayb rasuulka la necab yahay in la qarsado ama wuxuu rasuulku la yimi ee waxyi ah ee qur'aan iyo sunno ah ee axkaam iyo sharci ah wuxuu rasuulku la yimi nacayb la necab yahay in la qarsado aan la muujin ama rasuulkii baa la nacaya ama diinkii uu la yimi iyo sharaa'icdii uu la yimi wax ka mida ayaa la nacayaa oo la necbaanayaa oo nacaybkeeda la qarsanaya waxay ka mid tahay nifaaqa ictiqaadigaah waa laba nooc kuwaasina waxay noqdeen laba hore iyo laba dambe afar baynu haynaa lixdii nooc takdiibu rasuul sala allahu aleyh wasalam aw takdiibu bacdi maa jaaa bihi arasuul sala allahu aleyh wasalam aw bugdu rasuuli sala allahu aleyh wasalam aw bugdu maa jaaa bihi arasuulu sala allahu aleyh wasalam marka rasuulku wuxuu la yimi wax ka mida haddii la beeninayo iyo wax ka mida haddii la necmaanayo iyo kulligeed haddii la wada nacayo ama la wada beeninayo waa isku mid weeye aw ilmasaratu biinkhifaadi diini rasuuli sala allahu aleyh wasalam ka shanaad waxa weeye waa faraxa lagu farxaayo diinka rasuulku sala allahu aleyh wasalam inuu hoos maro oo laga yacni markaa laga koreeyo oo inuu hoos maro oo laga qaalib noqdo yacni markaa in lagu farxo aw ilkaraahiyatu liintisaari diini rasuuli sala allahu aleyh wasalam ama necbaanshaha la naco waa ugu dambaysee diinka rasuulku sala allahu alayh wasalam inuu guulaysto oo koreeyo in la necbaado waxay ka mid tahay iyaduna e, nifaaqi ictiqaadiga bay ka mid tahay ashyaada lixda dhammaantood waxa weeye waa nifaaq ictiqaadi a ah, waa nifaaq akbar waxay soo gelayaan kuwa ilaahay uu yidhi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar dabaqadda uga hooseysa naarta inay gelayaan kuwa ilaahay ku sheegay fahadihi alanwaacu sittatu saaxibuha min ahli darki alasfali min annaar nacuudu billahi min alshiqaaqi waannifaaq wuxuu sidaa ku odhanaya arisaalat almufiida lisheekh moxamed bn cabdilwahaab wakadalika waxaa kale uu ku yimi addurar asaniya fi alajwibati alnajdiya mujalladka labaad safxadda laba iyo toddobaatan waayahay markaa sheikhu wuxuu ka cabbiray naaqidka markuu sheegaayey man abqada shay'an mima jaa'a bihi arasuul sala allahu aleyh wasalam laakiin saynu sheegnay waxaa isku mida rasuulku wuxuu la yimi ama diinkuu la yimi ama qur'aankiiyo sunnadu la yimi ama iyo sharaa'icdu la yimi haddii la wada naco iyo haddii mid ka mida la naco waa isku mid weeye siday isugu mid u tahay in diinka rasuulku la yimi dhammaan la wada beeniyo iyo in mid ka mida la beeniyo sida isku mid u tahay ayaa necbaanshaha wax ka mida la nacaa iyo kulligeed in la nacaana ay isku mid u tahay saas aawadeed qofka markaa naca oo necbaada xuduudda shareecada kuu soo arooray ama axkaamta sharciga ah oo yidhaahda soonka waa necbahay ama sekada waa necbahay ama dadka xumaanta in laga reebo wanaaggana la faro waa necbahay ama labka iyo dhadigga inaan dhaxalka laga simin waa necbahay ama uu yidhaahdo xadiiska aaxaadka waa necbahay ama axaadiista abu hurayra soo wariyey oo dhan baa necbahay ama yidhaahdo xuduudda sharciga ah baa necbahay xaddu sariqa xaddu zina rajmigaa necbahay eh, xaddu sariqaa necbahay gacangoyntaa necbahay gacangoyn ha igu soo qaadin yacni waxa weeye markaa sidaa yidhaahda ama yidhaahda aayad qur'aanaa necbahay ama xukun shareecada ku sugan oo diinka daruuro loogu yaqaanno ayaa necbahay yidhaahdaa kullu daalika mid walba waa gaalnimadii weynayd ee milladda lagaga baxaayay weeye waxay noqonaysaa kufri akbar waajibku wuxuu yahay in allah la jeclaado rasuulka la jeclaado sala allahu calayhi wasalam diinka uu la yimi la jeclaado waxyaalaha markaa uu iimaankaiyo islaamnimadu keensanaysay ka mid tahay saas aawadeed baa shuruudda laa ilaaha ila allahu lagu daray xubbiga oo jacaylku wuxuu ka mid yahay la jeclaanayo tawxiidkii la jeclaanaya shuruudu laa ilaha ila allah bay ka mid tahay marka allah iyo rasuulkiisaba waa in la jeclaadaa allah wuxuu yidhi wa min annaasi man yatakhidu min duuni illaahi andaadan yuxibuunahum ka xubbi illaah waladiina aamanuu ashaddu xubban lilaah kuwa rumeeyey yagaa daraansho badan xagga jacaylkay allah jecel yihiin cid walba allah waa ka jecel yihiin ya yacni marka yaga ayaa jacaylkooday allah jecel yihiin aad iyo aad u fara badan yahay waxaa lagu sifeeyey ahlu iimaanka inay markaa waxa weeye jecel yihiin yacni allah inay jecel yihiin allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinihi fasawfa ya'ti allaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibbuunah yuxibuhum wa yuxibbuunah marka maxabadii iyo jacaylkii baa lagu sifeeyey nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam xadiiska saxiixa laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin midkii rumayn maayo ilaan anigu noqdo ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam miduu markaa ruux waliba aniga iga jecel yahay oo ii jacayl badan yahay oo waalidkii dhalay iyo ubadkiisuu dhalay iyo dadkoo dhanba ilaa uu aniga iga jeclaado midkiin ma rumaynaayo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waajib waxaa ah in rasuulka sala allahu alayh wasalam la jeclaado xadiiskii kale maxaa ku soo arooray salaasun man kunna fiihi wajada bihinna xalaawata aliimaan salaasun man kunna fiihi wajada bihinna xalaawata aliimaan an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma alxadiid waa inuu allah iyo rasuulkiisa cid walba ka jeclaadaa oo allah iyo rasuulkiisa u jacayl bataa allah iyo rasuulkiisa muxameda sala allahu alayh wasalam waa inuu u jacayl bataa oo cid walba ka jeclaadaa oo iyaga aad iyo aad u jeclaadaa waxyaalaha macaanka iimaanka marka aslulmaxabba in la helaa waxay shardi u tahay tawxiidka asixitaanku asaxaayay shardi u tahay hadda ma aragta maxaba waxaa kala jira aslulmaxabba iyo kamaalulmaxabba aslulmaxabba jacaylka laftiisa asalkiisa haddii la waayo iyo asaaskiisa buqdi iyo karaaha imanays waxaanu noqonaysaa marka kufri akbar waa haddii asalkaba la waayo ama haddii asalka maxabada la hayo laakiin kamaalkeeda aan lahaynin iyadu waxay noqonaysaa waajibkiibaa baaqday waajibuliimaanka waajibaadkii iimaanka wax ka mida ah la waaye nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu yidhi laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin ayaa cumar bnu khadaab wuxuu yidhi yaa rasuul allahi la anta axabu ilaya min kulli shayin ila min nafsi cumar bnu khadaab wuxuu yidhi radia allaahu canhu wa ardaah rasuulkii ilaahayow cid walba waa kaa jeclahay naftayda mooyaane naftayda marka laga reebo dadka kale oo dhan adaan kaa jeclahay markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa waladii nafsi biyadih xataa akuuna axabba ilayka min nafsik yacnii iimaankii dhammayska tirnaa lagaama helin ilama iyo xataa naftaadana aad iga jeclaato oo aad aniga ii jacayl badato fa qaala lahu cumar markaasaa cumar ku yidhi anigu hadda waa kaa jeclahay cid walba xataa naftayda waa kaa jeclahay wallaahi la anta axabbu ilaya min nafsi hadda waan kaa jeclahay xataa naftayda waan kaa jeclahay oo adaan kuu jacayl badna markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaana yaa cumar yacnii kamaalkii iimaanka hadda ayaad gaadhay cumarow marka waxaa kala jira aslu lmaxabba iyo kamaalu lmaxabba in rasuulka loo jacayl bato iyo in la jeclaado walow yaa looba jacayl badane mid sixada qofka islaamnimadiisuba ansaxaysay sharti u tahoo lagama maarmaan u tahoo islaamnimo dhabi uma sugnaan karto haddaanu markaa aslulmaxabba helin waayo maxabada haddii la waayo karaaha beddelaysa waa sida uma dhaxayso jacaylka iyo nacaybka jacayl haddii la waayo jacaylba yacni markaa la waayo nacaybkii iyo karaahiyadii baa beddelaysa saas aaweed baa karaahiyadii ay u noqotay nebiga la nicbaanayey la karaahiyaysanayey ama shareecadiisuu la yimi la karaahiyaysanayay gaalnimo ay u noqotay ila waajib waxa in la jeclaaday waajib waxa ah in la jeclaado amaa kamaalka maxabada ama jacaylka dhammaystirankiisu wuxuu soo gelayaa waajibaadkii iimaanka ayuu soo gelayaa ee lagu magacaabo kamaaluliimaani alwaajib noocaasuu soo gelaya kamaalka yaan loo qaadan kamaal mustaxaba alkamaalu kamaalaan kamaalulwaajib iyo kamaal mustaxab asalka maxabada haddii la waayo allah iyo rasuulkiisa la jecel yahay gaalnimaa timi oo markaa xasishay oo ruux waa ku gaaloobay kamaalka ama dhammaystiranka jacaylka haddii la waayana cisyaan baa imanaya caasi buu noqonayaa bacda albalaaq markii xujadu soo gaadhay dabadeed laakiin kuma gaaloobayo milladda kagama baxa milladda kagama baxa saas aawadeed ayaa cumar dee markaa xaaladan yacni waxa weeye ma aha in asalkii iimaanku ka maqnaa maa ee kamaalkii waajibka ahaabaa ka dhinnaa weliba markaa dee waxaan soo gaadhin taasi inay waajib ku taho xujadaan hore ugu sugnaan ile qofku macduur buu noqonayaa haddii aan shayga loo caddayn oo lama odhanaayo faasiq buu ahaa lama odhanaayo laakiin ruuxu faasiq wuxuu noqonayaa ama caasi noqonayaa markii xujadu soo gaadhay dabadeed hadduu la iman waayo markaasuu caasi noqonaya oo cisyaan uu ku jira cisyaan uu ku jira waayaha xadiiska cumar tawjiihiisa alimaamu alkhaaabi wuxuu ka yidhi xub alinsaani nafsahu طabcun wa xubuhu hayrahu ikhtiyaarun bitawasut alasbaab wa inama araada sala allahu alayh wasalam biqowlihi licumara xuba alikhtiyaar id laa sabiila ila qalbi اطibaaci wa tagyiriha cama jubilat calayh wuxuu imaamu alkhaaabi yidhi xadiiska isagoo sharxaya kitaabkiisa bukhaariga uu ku sharxay ee aclaamu alxadiis la yidhaahdo aclaamu alxadiis kitaabkiisa la yidhaahdee bukhaariga uu ku sharxay wuxuu ku odhanayaa xubbiga qofku naftiisa jecel yahay waa arrin dabciyo iskaga tallaalanoo ku abuuran wax kaloo isaga daatadiisa ka baxsan jacaylku jeclaanayaana waa ikhtiyaar uu isagu dooranayo wuxuu ku dooranayaa waasidada asbaabtuu ku dooranayaa ila shayga sababi markay keensato ayuu noqonayaa shaygaa kale inuu jeclaado hadda ma aragta oo kale cid baa u roon oo wax siisa waa tusaale qofkan waxa weeye qofka waxbuu ku qabaa waxbuu siiyaa waa u roon yahay mar walba waxbuu u dhiibaa waa xanaaneeyaa waa ilaaliyaa dee wuxuu u jeclaanayaa waxa uu ku qabo daraaddeed haddama aragta waa siday marka waxay noqon kartaa arrin adduunye ah arrin manfaco ah arrin dhibaato inuu ka daafacay ah wuxuu kari karayo ka daafacay waxay noqon kartaa yacnii uu u sababay oo iminka xubbiga iimaanka dee waxaa keensanaya markuu qofku ogaado in najaadkiisa iyo nabadgelyadiisa uu cadaabka ka badbaadayo iyo raalli ahaanshaha ilaahay helitaanka uu helaayo iyo jannaadka gaadhitaanka uu gaadhaye gelaayo inay sabab u tahay inuu jeclaado inuu markaa raaco wuu jeclaanayaa wuxuu u jeclaanayaa yani marka waxa weye waa sidada asbaabta asbaabtii waxay noqon kartaa asbaab dunyawiya waxay noqon kartaa asbaab diini ah haddamaarta xub اlinsaani nafsahu طabcun wa xubuhu gayrahu ikhtiyaaru bitawasut اlasbaab mid saaciroo gebyaya wuxuu yidhi uxibu aba marwana min ajli tamrihi wa aclamu ana aljaara biljaari arfaqu fawallaahi lowlaa tamruhu maa xababtuhu ya haddaan timirtiisu jiri lahayn inuu timir isiiyaa ma jeclaadeen buu yidhi waa waa siday asbaabta weeye ya marka sababtiiba waxay tahay haddan sabab dunyawi ah laakiin aynu joogno sababtu waa sabab diini ah oo najaadkii iyo nabadgelyadii naar laga badbaadayoo laga nabadgelaayey dee jacaylka allah iyo rasuulkiisa la jeclaado loona jacayl bato ayaa sabab u ah wainamaa araada sala allahu alayh wasalam biqowlihi licumara xuba alikhtiyaar nebiguna calayhi salaatu wasalaam hadalku cumar ku yidhi wuxuu uga jeeday xubulikhtiyaar buu uga jeeday jacaylka ikhtiyaariga ah ee qofku markaa uu la imanayo ikhtiyaarkiisa kula imanayo id laa sabiila ilaa qalbi itibaaci wa tagyiriha cama jubilat calayh waayo waddo ruux uma hayo yacnii dabiicaddiisa markaysaa inuu beddelo yani dabeecaddiisa inuu markaysaga beddelo oo waxa lagu abuuray uu ka beddelo calaa kulli xaal xataa xubbiga dabciga ah waa in xubbiga ikhtiyaarka ah ee nebiga la jeclaanayaa uu ka bataa oo markuu qofku ogaado in halaagga inuu ka badbaadayo naftiisuba badbaadaysa ay ku xidhan tahay jacaylka uu nebiga jeclaanayo allah iyo rasuulkiisa uu jeclaanayo oo uu jacayl badanayo waxay noqonaysaa inuu wax walba ka hormarinayo yacni naftii baan badbaadaynba haddii waxa weeye markaa aan markaa jacaylkaa lala iman hadalkaa wuxuu ka odhanayaa aclaamulxadiiska sharxu saxiixi albukhaari mujaladka afraad laba kun laba boqol siddeetan iyo laba xaafid ibnu xajar fatxulbaariga waa soo naqliyey hadalkiisa dabeedna waa tacliiqiyey ibnu xajar wuxuu yidhi qultu facalaa hada fajawaabu cumara awala kana bixasabi اطabci uma ta'mala facarafa bilistidlaali ana anabiya sala allahu alayh wasalam axabu ilayhi min nafsi likownihi sababa fi najaatiha min almuhlikaati fi dunya walukhra faahbara bima iqtadaahu likhtiyaar wuxu uhi jawaabta cumar markii hore waxay ahayd xaggii abciga bixasabi abci yacnii dabcigii ku abuurnaa naftiisa inuu jecel yahay ayay ahayd tuu ku jawaabay markuu leeyahay naftayda mooyaane markii dambe nebigu hadalka u sheegay ayuu u fiirsaday buu yidhi cumar markaasuu deliishad wuxuu ku gartay in nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu u jacayl bato naftiisa ka jeclaadaa oo nebiga u sii jacayl bataa inay tahay mid laasim ku ah oo naftiba aynay badbaadayn haddaa nebiga la jeclaan oo loo jacayl badan likownihi sababa fii najaatiha waayo naftii badbaadada lala rabay waxa u sababa yacni isagaa u sababa jacaylka nebiga la jeclaanayo oo loo jacayl badanaayo eh, likownihi sababa fii najaatiha min almahlakaati ama min almuhlikaati fi dunya walukhra markaasaa dabeedna wixii ikhtiyaarku keensaday ayuu markaa tilmaamay waayahay walidalika xasala aljawaabu biqowlihi alaana yaa cumar ay alaana carafta fanadaqta bima yajib kadib wuxuu yidhi markaa ibnu xajar wa ama taqriiru bacdi shuraaxi alaana saara iimaanuka muctadan bihi id ilmar'u laa yuctadu biiimaanihi xataa yaqtadiya caqluhu tarjiixa jaanibi arasuuli sala allahu aleyh wasalam fa fiihi su'u adamin fi alcibaara ama shuraaxda qaarkood waxay yidhaahdeen buu yidhi al'aana ay ku fasireen hadda iimaankaagu noqday mid la ictibaarinayo oo la tirsanaayo wax laga soo qaadayo waayo qofka iimaankiisa lama ictibaarinayo lama tirsanaayo ilaa caqligiisu uu keensado jaanibka rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu arjaxo cibaarada noocaasa suu adab baa ku sugan buu yihi ibnu xajar baa odhanaya yacani cumar waxa ka maqnaa ma ahayn yacni iimaanku inaanu asixin ee waa kamaalkii iimaanka kaa maqan baa la lahaa taasna weliba cudurdaar baa jiro sidaas inay waajib ku tahay ma ogeyn hataa caasi buu ahaa loodhan maayo waxaa ka maqnaa kamaalku ahaa laakiin ma ahayn asalkii ma ahayn taas waxa weeye saasaynu markaa xadiiskaana u soo qaadannay calaa kulli xaal mawduucan haddaynu soo ururinno kurhigu waxuu u qaybsamaa laba qaybood kurhi dabci iyo kurhi sharci ama caqli karaahada dabciga qofka iskaga abuuran ee mashaqada iyo dhibaatada inuu necab yahay ka noocaasi ma ahaa kan gaalnimada keensanaya maaha yacni qofkii waxaa dhici karta yacni nooc mashaqaa buu necbaan karaa isagoo sharci ahaan haddana u jecel waxa ku suganee wanaagsan daraaddeed marka labada kurhi in la kala fahmo ayaa fiican kuriga dabciga ahi oo ah mashaqada qofku inuu necab yahay wixii mashaqo ah oo naftiisu ay necabto karaahiyaysanayso ka noocaasi waxa weeye marka gaalnimo inuu noqdo iska daayo dembi maaha dembi maaha qof baa isagoo wax jecel haddana laga yaabaa dhibta ku jirta daraaddeed inuu yaro necbaado sina waa u jecel yahay sina waa u neceb masalan dawada qofku ma necba haddana dawada qadhaadh maadaama uu ogaaday xanuunkiisa inay dawo u tahay wuxuu u jecel yahay jacaylkuu shifaaga jecel yahay iyo bogsadka jacaylku jecel yaha wuxuu keensanayaa dawadan qadhaar inuu liqo inuu jeclaado sina waa u necab yahi oo u karaahaysanaya sina waa u jecel yahay masalan waxaad ogsoontihiin dumarku dhibaato badan inay maraan marka ubadka ay dhalayaan maxaa wallaca maxaa foola maxaa dhibaato ah haddana iyadoo waxaasi ay dhib ku tahay si u nacayaan ayaa haddana caaqibada wanaagsanay leedahay aawadeed bay u jecel yihiin waa ubad yeeshaan waa ay tarmaan oo tafiir yeeshaan way jecel yihiin sibay u necab yihiin sina waa u jecel yihiin sidii ikhtiyaariga ahaa waa u jecelyihiin sidii dabciga ahaana waa u karaahiyeysanayaan hadda maarta qof baa markaa xanuunsanaya adin ama gacan baa wax kaga dhaceen waxaa la yidhi markaa waxa weeye waxa ku dhacay yacni markaa yacni gangari baa ku dhacay xubinta caynkaasa xanuunkaasaa raacaya talaf buu kuu sababi karaa dantaadu waxay ku jirtaa adinka in lagu gooyo si intaada kale loo badbaadiyo addinka in laga jaro waa karaahiyaysanaya haddana addinka wuxuu ugu raalli noqdo u doonay in la gooyo nabadgelyada markaa jidhkiisa kale badbaadaanoo naftiisa u badbaado jacaylku jecel yahay daraaddeed maca alkurhi ayuu isdhiibayaa odhanayaa gooya markaas addinkii ka la jaraya ya si waa u kahanaya xagga tabci ahaan laakiin muxuu u jeclaaday caaqibada wanaagsan ay leedahay daraaddeed badbaadadiisi ku jirto waa misaal basiit ah aynu ku tasaalayna haddamaarad takaaliifta sharciga ah waa laynoogu sheegay karaaha inay ku jirto oo naftu kahanayso oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xufat iljannatu bilmakaarih jannada waxa lagu geedaamo lagu wareejiyey baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha naftu nacaysee karaahiyaysanaysa ya yacni isagoo qofkii hurdo ku jira macaan yani soo kac oy qabow tahay haddaad janaabo qabto maydho haddii kale weysayso yacni salaada qabo yani waxa weeye soonkii waa inaad soontaa cuntadii iyo cabbitaankii iyo waxyaalihii macmacaanaa iska daysaa waxyaalihii aad doonaysay iska daysaa waxyaalaha mufadiraadkao dhan ee soonka kaa jabinaya hadday cunis tahay hadday cabbis tahay hadday galmo tahay ha iman min kada ilaa kada waaga dilaaciisa laga soo bilaabo ilaa qoraxdu ka dhacayso ya isagoo gaajoonaya cuntada agtiisa taallo biyihii yaalliin ayuu haddana markaa doonayaa soonkiisa jecel yahay inuu ilaashado ya nooc mashaqiina waa ku jirtaa marka dabcigii karaahiyeysanaya waxaa ka qaalib noqonaya jacaylkii diin ahaan uu jeclaa waayo wuxuu garanayaa caaqibada wanaagsanee waxaanay leeyihiin iyo sawaabkii ajarku ka helaayo iyo badbaadadiisi inay ku jirto nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih ya weysooyinka in la dhammaystiro oo yacni mashaqada iyo qabowga iyo dhibaatooyinka lagu dhammaystiro waxaa markaa lagu daray cala almakaarih baa la sheegay wuxuu allah yidhi wa ina fariiqan min almu'miniina lakaarihuun wa kurhi tabci wuxuu allah yidhi kutiba calaykum alqitaal wa huwa kurhun lakum waxaa laydinku faral yeelay korkiinna yacni dagaalkii gaalada lala dirirayo lala jihaadayey wa huwa kurhun lakum ay makruuhun lakum iyadoo dagaalku uu yahay mid markaa a karaahiyaysanaysaan hadda maaragta wa huwad waxay u dhacaysaa yacni in dagaalka laga warramayo oo dagaalkii in maadaama dhimasho iyo dhaawac ka imanaayo oo dil ka imanayo oo dhaawac ka imanaayo yaa oo mashaqa ay ku sugan tahay taasaa naftu u karaahiyaysanaysaa laakiin inuu allah faral yeelay waa loo jecel yahay oo iimaanka mu'miniintu wuxuu keensanaya inay jeclaadaan inay jeclaadaan alimaamu zajaaj oo mufasiriinta qur'aanka fasiray ka mida saddex boqol iyo koob iyo tobankii hijrigana dhintay waxauu yidhi wa macnaa karaahatihim alqitaala annahum inamaa karihuuhu min jinsi khiladihi calayhim wa la ana almu'miniina yakrahuuna fard allahi caza wajalla lianna allaha caza wajalla laa yafcalu ila ma fiihi alxikmatu walsalaax ayuu odhanayaa tafsiirkiisa ayaanu hadalkaa ku sheegay yacni macaani alqur'aan wa icraabuh mujalladka koowaad laba boqol siddeetan iyo sagaal waaxidii waa ka soo naqliyey isaguna kitaabkiisa basiidka ah ee weyne tafsiirka ah waxaanu u nisbeeyey zajaaj inuu sidaa yidhi haddana kitaabkiisa kale tafsiirkaee wasiidka la yidhaahdo saddex kitaab buu leeyaho tafsiira waaxidi albasiid alwasiid iyo alwajiiz albasiid alwasiid iyo alwajiiz saddex kitaaboo tafsiir u leeyahy mid aad u ballaadhan mid dhexdhexaad ah mid kooban ka wasiidkaana waa ka soo naqliyey laakiin uma tiirin naskii hadalkuse qoray uma se nisbayn alasfahaani labada nooc ee kurhiga waa kala sheegay wuxuu markaa raaqib alasfahaani yidhi kitaabkiisa mufradaadka hadal la midana wuxuu ku qoray tafsiirkiise waalkurhu maa yanaaluhu min daati huwa maa yacaafu wuxuu nacayaa la yidhaha wadalika calaa darbayni axaduhuma maa yucaafu min xaysu altabcu wathani maa yucaafu min xaysu alcaqlu aw alsharcu walihada yasixu an yaquula alinsaanu fi shayi alwaaxidi inii uriiduhu akrahu bimacnaa annii uriiduhu min xaysu altabcu wa akrahuhu min xaysu alcaqlu aw isharcu aw uriiduhu min xaysu alcaqlu aw isharcu wa akrahuhu min xaysu altabcu yacnii hadalka caynkaasa ayuu keenay dabeedna markaysa markaa wuxuu soo qaatay aayadda kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum ay takrahuunahu min xaysu altabcu wuxuu sidaa ku odhanayaa mufradaat fii qariibi alqur'aan marka kurhiga dabciga ah iyo ka sharciga ama caqliga ah, labadaasu markaysaga aw intuu u dhexaysiiyey ayuu labada isku daray shayga caqli ahaan ama sharci ahaan loo nacaayo iyo shaygii tabci ahaan nafta tabiicaddeedu ay iska karaahiyaysanayso mashaqadiisa daraaddeed baa farqi u dhexeeya hadal la midana wuxuu ku sheegay tafsiirkiisu ku sheegay tafsiir raaqib ilasfahaani ayuu ku sheegay hadal markaa kaa la mida oo laakiin khulaaso ah mujalladka koowaad afar boqol afartan iyo shan mufradaadkana ah hadalka kale wuxuu kaga yaalaa maadada eh, kariha baa la eegayaa safxada toddoba boqol iyo toddoba eh, samarqandi tafsiirkiisa isaguna macnahaasoo kale uu tilmaamay samarqandi wuxuu dhintay saddex boqol toddobaatan iyo saddex wuxuu yidhi kurhun lakum ay shaaqun calaykum dhib bay idinku tahay wadalika ana allaha lama amarahum biljihaadi karihuu alkhuruuja wainama kanat karaahiyatuhum lahu liannahu kana fi lkhuruuji calayhi mashaqa laa annahum karihuu fard allaahi tacaala tafsiiru samarqandi mujalladka koowaad qurdubi isaguna hadal sidaa la macnaa buu sheegay wakadalika baqawi isaguna waa sheegay shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi isagoo sheegaya ruuxa markaysaa markaa qiraya waxa allah iyo rasuulkiisu ay ka warrameen waxa uu sheegay dakara ana aladii yactarifu lilahi wa rasuulihi bikuli ma ahbara bihi wa yusadiqu bikuli ma yusadiqu bihi almu'minuun lakinahu yakrahu dalika wayubgidhu wayaskhaطhu licadami muwaafaqatihi limuraadihi wamushtahaahu wayaquul ana laa uqiru bidalika walaa altazimhu waubgidu hada alxaqa waunafiru canh ilaa uu ka yidhi fatakfiiru hada macluumun bilidiraari min diin alislaami walqur'aanu mamlu'un min takfiiri mili hada alnawci bal cuquubathu ashad wuxuu ku yaalaa assaarib almasluul cala shaatimi arasuul safxadda shan boqol labaatan iyo laba dabcadii hore qadiimka ahayd dabcadii hore ee qadiimka ahayd dabcada dambe waxaan filayaa mujalladka saddexaad sagaal boqol toddobaatan iyo kow meelahaas inay ahayd calaa kulli xaal wuxuu tilmaamayaa qofka markaa waxa weeye garanaya wax allah iyo rasuulkiisu ay sheegeen inay run tahay oo xaq tahay haddana karaahiyeysanaya oo nacaya oo neceb inaannu siduu doonaya waafaqsanayn daraaddeed oo odhanaya sidaa qiri maayo aqbalina maayo waa garanayaa in marka allah iyo rasuulkiisu sidaa yidhaahdeen laakiin aqbali maayo yeeli maayo waa nacaya kaasi wuxuu noqonayaa mid gaala noocaasi gaalowga ay gaaloobeenna diinka islaamka waxaa lagu yaqaanaa daruura loogu yaqaanaa qur-aankana waa ka buuxaan qolyaha noocaasoo kale gaalaysiinta la gaalaysiinaayo waxaynu ku gebagabaynaynaa hadalka ibnu cusaymiin ou aayadda markaysa markaa ka odhanaayo tafsiirkiisa kutiba calaykum alqitaal wahuwa kurhun lakum waxau odhanayaa wahuwa kurhun lakum waxaa loo jeedaa qitaalkee oo qitaalka iyo dagaalkay u noqonaysa mashaqada ku sugan daraaddeede laakiin uma dhacayso ka la faral yeelay yacnii faral yeelista allah faral yeelay u dhici mayso dabeed wuxuu yidhi fa ina almuslimiina laa yakrahuuna maa faradahu allahu calayhim muslimiintu ma nacayaan wuxuu ilaahay ku faral yeelay wa innamaa yakrahuuna alqitaala bimuqtada abiicati albashariya ha yeeshee dagaalkay karaahiyeysanayaan dabiicadda bini aadamku keensadka ay keensanaysa daraaddeed wa farqun bayna an yuqaala inana nakrahu maa farada allahu min alqitaal wa bayna an yuqaala inana nakrahu alqitaal farqi wuxuu u dhexeeyaa ilaa wuxuu ilaahay faral yeelo dagaala baanu karaahiyeysanaynaa faral yeelista ilaahay baanu karaahiyeysanaynaa in la yidhaahdiyo in la yidhahdo dagaalkaanu karaahiyaysanaynaa farqa udhexeeya fa karaahatu alqitaali amrun dabiiciyu dagaalka in la karaahaysta waa arrin dabiiciya iyadoo sharci ahaan shaygii loo jecel yahay haddana markaysa markaa daat ahaan mashaqada ku sugan daraaddeed loo karaahaysan karaa fa ina alinsaana yakrahu an yuqaatila axadan min annaasi fayaqtulah fayusbixa maqtuulan laakiin ida kaana hada alqitaalu mafruudan calayhi saara maxbuuban ilayna min wajhin wa makruuhan lana min wajhin aakhar fabictibaari ana allaha faradahu calayna yakunu maxbuuban ilayna ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصرون أن يقاتلوا وتي إصرار كأهيد بالصاد وباعتبار أن النفس تنفر منه يكون مكروها إلينا وحكورنا يا تفسير كيس تفسير سورة البقرة مجلد كصدحات صفحة سديد يا أفرطن khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal waxaa waajiba sharciga in la jeclaado ayaa waajiba dhammaanna sharcigo dhan la jeclaado wax alla wuxuu rasuulka la yimi yani marka waxa weye nafta lagu layliyo waxa allah iyo rasuulkiisu jecel yihiin la jeclaado layska ilaaliyo in la necbaado layska jiro yani marka taas yade arrin aad iyo aad u muhiim weeye marka cidda odhanaysa shareecada waa necabnahay ama in lagu camal falo ama in markaa yada laysku xukumo ama iyada loo xukun doonto waa necabnahay cidda tidhaahdaa waxay noqonaysaa cid gaalowdo milladda ka baxday noqonaysaa saas aawadeed camalka shareecada lagu camal falayo xukunka la ysku xukumaayo xukun doonadka loo xukun tegaayo ee camalfalka lagu camalfalaayo waajibaadka sharciga fulinta la fulinaayo kullu dalika waa in la jeclaadaa shay kastoo shareecada ka midana in la jeclaada ayaa waajiba yacnii shay shareecada ka mida nacaybka la necbaadaana yacni waxay ka dhigantahay diinkii oo dhan in la necbaaday walow shayga la necbaanaya sunne ha ahaado haddii sunno markaysaga yacnii diinta islaamka daruuro loogu yaqaano inay diintii rasuulka ka mid tahay la necbaado waxay ka dhigan tahay yacni markaa shareecadu la yimi oo dhan in la necbaaday marka iimaankii wuxuu noqonayaa mid buraaya oo lagu gaaloobayo noqonayaa marka dhammaan shareecadii waa in la jeclaadaa yacni la qadariyaa yacni marka waxa weeyaan loo jacayl bataa yacni layska ilaaliyaa in la necbaado yacni naftii lagu layliyaa taas yadii aad iyo aad bay muhim u tahay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk